alxamdu lilah wsalaatu wasalaam ala rasul lah sala lla alay slam baabu sifati salaati intaynaan sifatu salaat gaarin xadiiskaa hore can abi mascuud alansaariy ma saxaabigaasi waa saxaabada macruufka ah ee in badan ayn meelaha magaciisa ku aragnay marka magaciisa yahaya waanaan sheegay marki lo taaye cuqbata bnu camr aw caamir albadriyi alansariy markaa bedri haddii la bedri qofku laba macnay ixtimaalaysa inuu dagaalkaa beder ka qayb galay inta badan saxaabiga marka la huwa badriyun bimacnaa shahida badran badri laakin isaga waxa dhahdaan ma shahida badran wa inamaa sakana badran isagu beder ma xaadirin dagaalkiie laakiinse wuu degay meesha beder la idhaahdo dabeetna saasaa loogu nisbeeyey jaءa rajul ilى rasuuli الlahi slى الlahu عalayhi waslm faqaala inii la atأharu can salaati الصubxi min أjli fulan salaada subxa waan ka habsaamay hebel awgii waa hebel imaama mima yudilu bina dheeraynta u nagu dheereeyay awgeed ay min idaalatihi bina marka rasuulka alay sla slam aad buu uga cadhooday inuu qofkii khayrkii sab isagoo khayr sheegaya sabab ugu noqdo inuu dadkii eriyo fama ra-aytum aan aragna nabiya salى اllahu alayh wasalam nebiga oo qadiba cadhooday fii mawcidatin waano qatun weligay ashadu ka daran mimaa shaygii qadib oo cadhay yowmal maalintaasi oo macnuu yahay rasuulku alayh slat slam marar badan isagoo markuu dadka waaninayo washtada qadabu waa inagi soo marray khudbadda jimcaha xataa laakiin siduu maalintaa u cadhooday maan arag mid lamid a faqala wuxu uhi ya ayuha nnaas ina minkum waxayd ka mid a munafiriin qaar firdhiyayaala dadka eryaya fa ayuhum kinii ama nnaas dadka tukinaya falyuujiz falyuqasira soo gaabiyo faina min waraa'ihi alkabiira wadaciifa wadaxaaja waa sababayn faina ay liana min waraa'ihi gadaashiisa waxaa alkabiira mid weyn oo aan taagnaanba karayn oo aan kaadida xejisan karayn wadaciif mid daciifu lbinyati aw liajli marad mid dhismo ahaan ama jin ahaan daciif u ah amba markaa xanuun awgeed daciif u ah ayaa ka mid a ah. wadalxaaja mid dhaan u xidhan yahay awr dhaan u xidhan yahay amba qof ballan deg dega laleh amba wax la way xadiiska waxaa laga qaadanayaa inay dadku saddex qaybood yihiin saynu sheegnay ku soo celiya saddexdii qolada dambe xagga daba fadhidan shegay inay ka jawaabaan xiisaddii hore hadalkaynu ku sheegnay haye wiilka halkaa gacanta ka taag ha nafsuk nafsuk la ant ya mufarid iyo muxsin iyo mufarid mufrid iyo muxsin mufaridku waa maxay haye waa muqasir intii nabiga alay slat slam uu ka gaabiyo u dedejinayaaba salaadii maaha macnaa salaadii bu arkaanteedii wax ka tegay deg deg awgeed midna waa mfrido wuu xadgudbaya isna waa sida saxaabigan de lagu haystay oo kale iyo mid mutawasita muxsino dee sidii saxda ahayd ka soo baxay marka tafriid iyo ifraad halka laga keenay tafriid waa farada yufaridu tafriid waa taqsir ifraadna waa xadgudub xaggii la dhaafiyo diinta ilaahayna bayn alifraadi watafriid ba udhexaysa haddaba muxsinku muxuu noqonaya nebigu alayh isalaatu wasalaam siduu salaada ugeli jiray waynu soo marray soo maheen kitaabkii buluqulmaraamka waxaynu kusoo dhiganay buluqulmaraamka waynu ku aragnay salaada duhur salaada rasuulka alayh salatu slam labada ragcadood hore intuu akriyi jiray salaada subax intuu akriyi jiray salaada casr intuu akriyi jiray salaada cishaai salaada maqrib intaba saxaabadu way nooga warrameen ilaahay khayra siiya jazahum allahu cana raggaa ragga ah ee libaaxyada ah ee haddii cidi sifo wanaagsan oo la yaab la ay leedahay geesinimo iyo cibaado iyo akhlaaq iyo cilmi wax kastaba oo loogu tegaya salafu saalix asalaf xag loo dayaba waa gamaan xulashadiisii waa xiin fini neefka aada xadhigga haysa ninkiin cabdillahi xasan la odhan jiray inkastuu ahaa nin takfiiriya oo dadka gaalaysiiya haddana gabayada dee nin aada gabay gabo yaqaanaabu ha dabeetana farasku lahaa buu ammaanayo wuxuu ihi xilin finin baan farasi lo markaa markaa dabeetana wuxuu sheegay ninkii wuxuu ku yihi xag loo dayaba waa gamay xulashadiisi haddii quruxdiisa ay noqoto haddii orodkiisa noqoto hadday maxay kala noqoto in berigaa technicada lagu dagaalamay ahaan farduwe oo qiimo weyn bay dee taagnaayeen markaa saxaabada dhinac kastood ka eegtaba ya waxay ahaayeen dad la yaab leh jihaadka iyo geesinimada dee kuwan maanta kule waan isqarxinaynaa kuwaas kama geysisana dee walaa taqtuluu anfusakum ay haddana ku dhaqmayeen in allaha kaana bikum raxiima waxay noo soo rareen markaa nabigu aleyhi salaatu wasalaam siduu u tukanayay bitafsiil soo adda arki mayse saasuu kaasuu akriyi jiray taasu akriyi jiray saasuu akriyi jiray salaadii ugu dheerayd sheega ee nebigu ala sl sla jira haye salaada subax salaada kuxigtayna sheega haye salaada duhur baa kuxigtay salaadii kusii xigtay sheega salaada casr salaada kusii xigtay sheega salaada cishaaye salaadii ugu gaabneyd sheega salaada maqrib iyadoo ay dhici jirtay mararka qaarkood rasulka ala sala slaam inuu salaada maqrib dheereeyey oo suurat duhur isagoo akriyay in baynu soo marray matala jubayr binu mudcim o kale inuu yihi isagoo suurat duhur akriyay waxaa kala so arortay inuu suuratu acraaf akriyay markaa lakin waa mur marka qaarkood waayo salaada maqrib inta badan waqtigeeda kooban marka waqtiyada kale loo eego intii uu akriyi jiray markaa qofka akriya muu dheeraynin walow dadku haba yidhahdo waad nagu dheeraysaaye hadda la soco dadku waxay ku doonaan iyadoo intii rasuulka ala sla slam duhurka imika markaynu tukanayna inagu dee duhurka uma dhaweyn sidii rasuulka iyo wuxu dhow waa ka gaadhsiin ee inagu badan waxaa laga yaabaa inuu imaamku akriyo watiin amba walcasri inuu akriyo haddana dad badan baa laga yaba ina hao waad nagu dheeraysa marka qaarkoodba qaarkood waxaaba laga yaba inay ku dhahdaan waad nagu dheeraysa marka culimadu waxay dhahdeen dheeraynta iyo gaabinta halkee lagu qiyaasaya ya nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam sidiisa haddii halkii nebi maxamed la gaadhsiiyo dheerayn maha waayo isagoo rasuulku yihi mid daciifa iyo mid xaajale iyo mid baahile ayuu haddana sidan u tuki jiray soo maaha isagun baa nebigu yihi alay sala slam sidaasaa markaa saxa la isku miisaamay hadduu intii qofku ka dheereeyo ha maca dalika iyaday sidaa tahay qiraaadu waa sunne soo maha qiraacada faatixada wax ka soo hadhay ma waajib bay mise sunne haddaad sunnaha og inay fitno weyni ka imanayso ilaa intay dadka horta masalada fahmayaan matalan waxaad og tahayba dadkani weligoodba cid saa ugu dheeraysamay aragoo maalintii koobaad baa sunnihiiba u dabaqday qaar baa masaajka kadib waa nagu soo noqon waar kuma tukan mayno naga dah dee inuu jamicii waajibkaha ka tago iyo inaad salaadii soo gaabisa keeba la qaatay ya inaad soo inaad soo gaabayso adigoo fitne ka weyn ka baqanaya laba mafsadaad isbarbarigta marka mafsadooda inuu jamca ka maqnaado iyo mafsadada in sunaha laga tago dabeeto waxaad qaartay in sunaha laga tago ayaa kuleeyahay sahlanaad sunaha lasoo gaabiya bimacna rasuulku alayh salatu slam xadiiskan muu sheegin qofkii saxaabiga qof kaliyu ahay lama sheegin soo ma saxaabiga laftigiisu min ajli fulan hebel awgii halkaa maxaa laga qaadanaya haye ah, qofka magacaawigiisu mar loo baahdo un mooyaane mararka qaarkood waa la magacaabayaa laakiin mar loo baahdo mooyaane inta badan in si guudun loo radiyo maxaa kaloo laga qaadanaya haye ya ha idinka waxaa idinka mida ah dad sidaa sameynaya rasuulku ma odhan waa saxaabi saxaabada idin mid a ah. isaga laftigiisa haddaan si kulu lala hadlo wuu kasii dari doonaa ya laakiin ha rasuulku meel adag bu istaagay balse dee muu magacaabin isagii sidaana rasuulka way ku badnay alay salatu sla saa awgeed baa marka imika aynu qaladaad sheegayno lagama yaabo inaynu hebel iyo hebel magacawno lakin qaladkii waa la sheegaya ya markaa waxaad leed hadii qaladkii la sheego isagu halkan kasoo boodo de anuu adigu kumaan sheegin adigu hayse sheegin anigu kumaan sheegine adigu waa tii waxay sheegaan nin baa arkay baan ihi maalin eh, inaan adrhigii maalinimo idihii maalaysa amba adhigiiba dee maalaysa iyadoo adrhigii la joogta joogto dumarkana ceeb bay ku hayd in adhiga maalaan xilligaasi ya dabeetana say ku tiri alla hay sheegin suli waayo anigu sheegi maaye adigu hayse sheegin aroortii habeenkii baa ciyaar layskugu yimid batorkii baa layskugu yimid halkan uu hadal ka bilaabo wuxuu yihi maanta waxaan arkay gabadh ya ari maaleysa halkan ay kab kala soo carartay su ku ui miyaananku ohan aniku sheegi maaye adigu hayse sheegin bimacana anu gabadhu baan ka sheekeeye <laughs> miya heblaayena te la garanaye lakin markay kabta soo qaadatay maxaa la gartay inay iyadii tahay soo maaha marka anigu kumaan <laughs> sheegine adigu hayse sheegin ayaa la odhanaya qofka maa baalu aqwaamin ma baalu rijaalin ayay arrintu tahay waa maxay ragga sidan sameynaya ayuu nabigu ala sla sl haddaba waa yahay su-aal kale ka jawaaba muxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam intuu isaga u yeedho u odhan waayo waar hebelow dadka ha ku dheeraynin iska ilaali ma shaki baa ku jira inuu saxaabigaasi rasuulka ka qaadan lahaa calayhi isalaatu wasalaam inuu iska ilaalin lahaana ma shaki baa ku jira ma shaki lagama jiro saxaabigana munaafiq maahayna khayr baabuu ujeedaiyo wanaag haye ha waxa ka nafci badan dadka kaleo dham inay iska ilaaliyaan ummaddiina ay faa'idaystaan soo hadda arki maysid marka marka qaarkood qof laga yaabo inaad gaar wuxuu ku sheegi karaysay wuxuu sameeyo oo laakiin dadkuna dee caam ninkaaso caama ah hadduu doono caana inaad si guud u radido si ay he adigoo ujeedadaadu laakiin tay ka aargoosa maaha dee wacdigaagu ku jiro hebel ku yar qalloociyo ku xad waxba ilaahay ku barkeyn maya runba aad sheegtide ila marka qaarkood baa xadu nafsi baa nafsi ogelayao hebelkaa kaga aargoose wacdigaasa ku jira hadduu doone <laughs> waxaas weynaani ku jira nasiixa lilaahi ay tahay addiinu annasiixa ay tahay marka sidan caamkaabaa ka faa'ido badan waayo hadduu gaar ugu sheegi lahaa waxaa laga yaabaa inaanu xataa xadiiskan mise noogu soo gudbeen inaanu se noogu soo gudbeen way dhici kartaa almuhim in dadka xaaladooda lala soconayo ayaa halkaa laga qaadanaya oo kolba adigu adigoo marka tuuladiina tagtana haddaad doonto intaas wada garanaysaan oo ama marka saaxiibadaad iyo maraakiista iyo meelaha joogto aad wacdiga dheeraynayso marka laga yaabo meela qaarkood aad tagtay inaad soo gaabiso salaadda marka qaarkood ood meel ku dheeraynaysa dadku raalli kaaga yihiin inaad meel kale xaaladeeda aad la socoto oo dadka kolba xaaladeeda la socoto fiqigay ka mid tahay iyada laftigeeda baabu sifati salaati qaabkii salaada nabiga caleyh isalaatu wasalaam wacan mutarif bni cabdillaah qaala wuxuu yihi sallaytu waan tukaday ana aniga iyo cimraan bin xusein cimraan bin xusein waa saxaabi radi allahu canhu kalfa cali bni abi aalib cali bni abi aalib baan fakaana wuxuu aha idaa sajada markuu sujuudo kabara mid allahu akbar yidhahda wa idaa rafaca markuu kasoo qaadana ra-sahu madaxiisa kabarat allahu akbar bu odhan jir wa idaa nahada idaa nahada bimacnaa idaa qaama markuu kaco mina ragcatayn laba ragcadood uu ka kaco kabara u takbiiranaya markuu atixiyaadka bimacnaa hore atixiyaadsado ee uu ragcaddii saddexaad ukacaya allahu akbar bu ohanaya falamaa qada salaa markuu dhameeyey akhada wuxa qabtay gacantayda cimraan bin xusein cimraan bin xusein baa gacantii qabtay wa qaala wuxu uhi qad dakaranii wixii xasuusiyey haadaa kani imaamkeenan cali buu sheegay radi allahu canhu wuxuu xasuusiyey salaata muxamedin salى اllahu alayhi wasalam salaaddii nebi moxamed aw qaala wuxuu ihi sallaa binaa wuxuu ina tukiyey salaata muxamedin salى اllahu alayhi wasalam salaaddii nebi moxamed axaadiisna waxaynu arki doonay axaadiis badanoo ana asaxaabata kaanuu yahtamuuna biالsalaa wa kanuu yجtahiduuna an takuna salaatuhum salaata muwaafiqata lisalaati rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam fi jamiici arkaaniha wa waajibaatiha wa sunaniha wa hay-atiha wa gayri dalik anahum kanuu yجtahiduuna calى dalika wayahtamuuna bihada اlamri wayucطuunahu ihtimaama cadiima wakabiira waa inay ihtimaam weyn siinayeen biqadyadaasi ayna tusaysa cimraan bin xusein alkhusaaciyu waynu soo maray xadiisuu warinayay yaa xasuusan oo buluq aynu ku soo marray haye markuu istaaga kari waayo kanat biya bawasir inuu fadhiga ku tukado بن bin cabdillahi bn shakiir waa taabici aad bu cajiib u ahaa taabi taabicigana mudrif bin abd aabihina saxaabi u ahaa cabdillahi bn بن mudarif bin cabdillaahi waxaa laga qaataa fitanka oo kale iyo baabul fitanka iminka markaa dagaaladan iyo waxyaalahan muslimiinta isdilayo iyo fitanka ah iyo sida looga fogaanayo isaga aada looga qaata waayo waa dadkii qisadu ku dhacday markii lala dagaalamay ree banu umaya xajaajiyo xajaajo dee aada u daalim ayaa dad culimo aba xataa ku baxay xajaaj markaa fitnada waxa la fitnatu ibn lashcad ibn lashcas waxaa nin ku qaaday qoladaa weerar oo lahaa dawan kala la isagaana markaa iyaga la eega ka saxsanaa xagga saxsanaanta marka la eego lakin iyagu dawladdii xooga badnayd bay haddana ahaayeen in lagu baxaaba qalad ahayd waayo mafsado ka weyn baa ka dhalanaysa soo ma dawladda had qaladba dawladda ku jirta haddii qaladkeeda dagaal lagu qaado maxaa ka dhalanaya tii laga cararayey tu ka sii daran waana halka aanay dadku miisaamin oo dee qofka wax inba xamaasadunba ka qaalib noqonaysa dabeetna waxay ku idhahdeen dee kaale dagaalkaa nagala qeyb gal wuxu ni haddaan laba nafood lahaan laha mid baan idin raacin laha waan tijaabin lahaa markay dhimato naftaasi ma janno gashay hadday janno gasho ta kalena waan ka dabageyn laha hadday naar gashona dee ta dambaan badbaadin aan leeyahay maxabadaasaan ku khamaaraa waxaanad hubin halkan bay laba reer isdilayaanoo tallaayo mid baa ku dhimanayo waxay odhanayaan ilaahay intii dhimatayna ha u naxariiso dee kala maarmi mayno iska heshiino oo dadkii aad naarta ku gurteen ka warrama kuimiya la war ba laga hayaabay halkaasa iskaga lagu daboolay maya kuwii reeraha u dhimanaya de xaggee joogaan soo dadkiina ma heshiinin bal waxaa walonay habla laysa siinayaayoo nimankii isdilay ayuba haddana halkan odhanaya waxbaynu isku nahay waynu qaldan saas hadda maaha heshiisku qaladba maaha heshiisku laakiin dadkan marka hore u xamaasadaysnaa iyaga waxaa la odhanayaa kuwaana inta dhimatayna ilaahay ha u naxariiso inta dhaawacana ilaahay ha u boogadhayo <laughs> ereyga aadka isticmaalanaya <laughs> ayay odhanaya haddaba wuxuu niyo leeyahay marka o naftani dee ilaan jannaad dooneysaaye miyaad naftaada ku khabaari karaysa ya war waxaad hubtown nimankan hadday imka kudhahda bal muslimiintii baa laleynaya gaaladii kaalay jihaadka ka qayb gal ya de adeer hubin naftaada nafteeda ku iman maaya dheh marka waxay kala caddaadaan een jihaad xaqa arko marka waa ku dhiiranaya lakin haddaad sidaa ku dhinto dee soonigaa ku daayay ilan fitankana waa khatar masalana waxaan ihi fitnaduna way soo qurux badan tahay oo waa gabar gashaantiyo qurux badanoo marka hore nin waliba u hanqaltaagaya markay soo socoto markay dhacdana islaan gabooda bay noqotaa bay dhaheen hore wax imrulqays baa gabaygiisi bay ku jirto alxarbu awalu ma takunu alxarbu awala ma takunu aw awalu ma takunu fatiyatan wuxu uhi dagaalku marka hadda waa ninkii jaahiliga ahaa ee ibnulqays ya saaxib lmucalaqaat ninkii carabta raggi ugabayasa kamid ah dabeetna wuxuu ley gabaygu gabaygiisa waa ku jirtay markaa dagaalku marka koobaad waa inan yaroo gashaanti ah allah markay dhacdo xataa idaa wallad mar alla markay jeesato dhacdana wallad xajuusan islaan iyadoo aumay noqonaysa bimacana dee qof imika islaan da-aho gabowday dee raggu hungurayn maayaan laakiin inan yaroo qurux badanayso qurxinaysa o halkaa maraysa nin waliba markaa uu hungurayna usl wa talota ma guursataa markuuisaa leeyahy dagaalkuna saas uu qurux badayay marka hore mar alla markuu dhaco alla maxaa bal mashaakilka bal qaxa bal dhibaatadan bal tan kale eeg markaasumaa la dareemaya saagood culimadu maxay hahdeen markaa culimadu fitnada waxay gartaan markay soo socoto inay fitno tahay gartaan dadka kale kalena goor gartaan markay dhacdo ayay ogaadeen warsho wuxuu fitna marka hore laga kari laaye oo qaylada iyo dhalinyartan xamaasadan iyo waxaad arkayso markaasa la ohanaya waa shahiid weliba hadduu doon way waalayaano qof wax qaldan kudhintay ba ohanayaan halkaa alla baa ku shahiiday halkaa mid kale ku shahiiday mudaharaadka hebel baa ku shahiiday subxaan shahaadadii ba ku talaacmeen haddaa shahiidnimadii bay ay ku talaacmeen mudarif bin cabdillahi bayna la galay mudarif bin cabdillahi waa taabici wuxuu ihi aniga iyo cimraan bin xusein cimran bin xusein waa saxaabi waxaanu kusii daba tuknay cali bin abi aalib cali bin abi alib isaga de lagaaga warrami maayo marka takbiir buu la imanayay mar kastaba takbiiraatkan intiqaalka weya iminka wuxuu inoo sheegay takbiiraat alintiqaal takbiiraatkii guurguuritaanka dabeedna wuxuu ihi markaas salaaddii nebiguu xasuusiyey siduu u ilaalinayo weyaan halkaa maxaa laga qaadanayaa inay saxaabadu ku dadaali jireen salaadooda inay noqoto tii nebi maxamed aleyhi الsalaatu wasalaam saluu kamaa raأytumunii usali وعن الbrا بن cاaزم رضي الله عنهma qال wuxu uhi ramqtu waxaan u fiirsaday aلصلاaةa salaada mعa mحamedi slى الlaهu عalيه وasلم nebi mحamed aan la tukanayo oo fawajadtu waxaan helay qiyaamahu taagnidiisii oo fa ragcatahu baan helay fawajadtu ragcatahu ay rukuucahu rukuucdiisii factidaalahu haddana faاctidaalahu اctidaalkiisii ay min الrukuuع bacda rukuuci rukuucdiisa kadib fastaجtathu fawajadtu staجtatahu haddana sujuudiisii ayaan helay bimacnaa aan u fiirsaday buu jeeda fajalsatahu bayna sajdatayn fajalsatahu fadhigiisa bayna sajdatayn labada sujuud udhexeeya haddana fastajtatahu fajalsatahu maa bayna tasniib wاlinsraaf inta udhaxaysa salaamo naqsiga iyo fadhigiisii fajalsatu fadhigiisi atiyaadka u fadhiisanayay maa beyna atasliimi inta udhaxaysa salaamo naqsiga iyo walisraafka bixidda qariiban baan helay fawajadtu qiyaamahu wajada laba mafcuul bay qaadanaysaa markaa ka hore fawajadtu qiyaamahu weyaan ilain kuwa kale way ku cadfayni way kusii xidhayni fawajadtu qiyaamahu qariiba min asawa qariibanna waa almafcuul athani waa mafcuulkii labaad qariiba min asawa si isku dhow dhowba wa fii riwaayat buaariy waxay ahayd wa fii riwaayati lbukhaariy warinta bukharise waxay ahayd uu la gaar yahay maa khalaa marka laga reebo maa khalaa ay maa cada alqiyaama warkii istinaaga ahade adawaat isna maa khalaa alqiyaama wاlqucuuda marka laga reebo taagnida uu salaada taagay qiraa'ada iyo wlqucuuda fadhiga qari qari markaa fadhigii udhexeey weeyaan tashahudka qariiban min asawa qaar isku dhodhow sawa xagga isku midka macnuhu waa maxay ramaqtu waan u kuur galay waan u fiirsaday weyaan marka isha qofka shayga lagu hayo weyaan marka nabi maxamed aleyh salaatu wasalaam markaan ufiirsaday salaadiisu way isku dheelitirayd tirayd weeyaan oo intuu rukuucda dheereeyo dheereeyo dheereeyo sujuudda haddana muu soo gaabin jiray ama intuu sujuudda sujuudda dheereeye dheereeye rukuucdana muu gaabin jiray samica allahu liman xamida kasoo toosidda deg deg umuu rukuuci jirin intuu rukuucda dheereeye dheereeyo laakiin rukuucda haddana markuu kasoo toosa intuu taagay haddana sujuudda haddana labada sujuudood intuu dhacaysa haddana sujuudda kale haddana fadhiga intaasiba way isku dhadhawaayeen haddaba waxaad odhan kartaa oo waayo marka qur-aan la akriyaso kaka dheer intii uu kasoo reebay oo wuxuu yihi marka laga reebo yaamkan ila qyaamkan u dheeraanay in badan bu yar dheeraanaya halkaa maxaynu ka qaadanaynaa inay salaadadu isku dheeli oo rukuucda iyo sujuudda iyo ay isku dhawaadaan iyo kasoo toosida iyo intaasi ay isku dhawaadaan waxaan ku arkay markaad aimada qaarkood ayna tukinayaan ilaahay khayra siiye markuu qraan qur-aanka jahradiga kor u qaadayana faatixada mudduu ku jiraya waa sax markuu isla labada ragcadood ee dambe ee sirigaa u bilaa bilaabana ama ragcad dambe sirigaana muxuu sameynaya ya adigoon faatixadiiba akriyin ayuumaad arkaysa isagoo koxay marka hadduu kale u faatixada akrinayo wuu dheeraynaya wuu dheera aad bu dheeraynaya markan kale deg isagoo waxaabad ka shakeysaa hmm. markaa sidaa aad marka jahriga aba faatixada u dheeraynayso markan kale sirigaana waa ina la mid noqoto rukuucda iyo sujuuddu saa iskugu dhadhawaadaan waa salaaddii nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam se ramaqtu waan u fiirsaday asalaata maca maxamedin sala allahu aleyh wasalam fawajadtu waxaan la kulmay qiyaamahu taagnidiisii iyo fa rakcatahu rukuucdiisii fa ictidaalahu kasoo rukuucda kadib ictidaalka waa maxay waa dheelitiranka xubnaha ictidaal alacdaa xubnihii markay si fiican usoo ka dheelitirimaan oo ictidaalku waynu ognahay rukuucduna waa alrafcu min arukuuc iyo ictidaalku intuba arkaanta ka fasajdathu sujuudiisii fajalsathu fadhigiisa bayna sajdatayn fasajdathu haddana sujuudiis kale fajalsathu intay udhexaysay maa bayna tasliim salaam naqsiga walisraaf qariiban min asawa wax xagga isku isku dhow xagga isku midka qariiban qaar isku dhodhow min asawa xagga isku midka marka haba yar kala dheeraadaan lakin isku dhodhowin wa fii riwayat lqariib ma khala marka laga reebo alqiyama walqucuud taagnida iyo walqucuuda juluuska qariiban min asawa wa can thaabit albunaaniyi can anas bn malik thaabit albunani waa taabici an anas malik radi allahu anhu qala wuxu uhi inii anigu laa aalu anas wuxu uhi laa aalu bimacnaa laa uqasir ka gaabin maayo an usallii bikum inaan idin tukiyo kamaa kaana rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam siduu rasuulku ahaa yusalii bina midna tukiya noo tukiya qaala haabit markaa wuxuu ihi fakaana anasun anas wuxuu ahaa yasnacu mid sameeyo shayan shay laa araakum aanan idin arkaynin tasnacuunahu inaad samaynaysaan kaana wuxuu aana sidaa rafac ra markuu madaxiisa ka soo qaada rukuuc intasaba qaa'iman intasaba mid taagnaada qaa'iman taagni xataa yaquula ilaa u alqaa'ilu ka odhanaya qad nasiya waabuu ilaahyo malaha ay asujuudu ilaahyo wa idaa rafaca ra-sahu madaxiisa ka soo qaado min sajdatina makaha wuu xataa yaquula alqaa'ilu ilaa ka yidhaahda uu yidhaahdo qad nasiya wuu ilaahyo xadiiskan muxuu tilmaamayaa siday saxaabadu ihtimaamka u siinayeen salaadii nebi maxamed ala sla ee weliba ficil ahaan ay u muujinayeen anas ibn malik hadal ahaanna in badan buu inoogu sheegay imikana muxuu ihi ficil ahaan buu utusaya inuu salaad tukiyey oo markaa intuu ugu tegay meel uu tukiyey dabeedna haabit thaabit albunani wuxuu yihi anas markaa markuu yihi salaaddii nebigaa tukinaya shay buu samayn jiray idinku laakiin qoladiinan maanta aan la jooga taabiciintii kale la hadlaya iyo dadkii ma samaysaan waa sidee marka laga soo tooso rukuucda intasaba intisaabku waa maxay waa shaygu markuu taaganya soo maha ya masalan nasbada iyo rafcada iyo jarka iyo qoladan carabiga ayaa kaftan bay sameyan waxay hahdeen laa tatasawaj mucalimata luqa alcarabiya gabadha luqadda carabiga dhigta ha guursanin fa inahaa tacrifu mataa tarfacuka wa mataa tadumuka wa mataa tansibuka wa mataa <laughs> tugsiruka <laughs> marka markay <laughs> way garanaysaa hore iska ilaal marka insaanku horta waa taagnida haddaba waxa weeyaan markuu kasoo tooso waa xadiiskii hore ictidaalkii soo mahayn min inuu inay rukuucdii iyo isku dhawaayeen inuu taagan yahay xadiiskana wuxuu kusii darayba samica allahu liman xamida buu dadka maxaa ku badan allahu akbar soo maaha haddaba in badan buu iska taagnaan jiray wuli anas ilaa uu qofku is idhaahdo kan ku daba tukanaya is idhaahdo wuu ilaabay muxuu ilaabay muxuu ilaabay sujuuddii ila rukuucdii waa soo toosay soo maaha u ilaabo mala qur-aankiibu dib u bilowda waas odhanaysa u taagay badan haddana sujuud buu sujuuday uu ka soo toosay maxaa u hadhay sujuudi kale soo maaha wuxuu isoranaya malaa u ilaabay sujuudi labaad reer banu umayaa markaa qadiyaddan soo kordhiyay bay qadiyaddan maaragtay oo inay markaa degdeg u sameeyaan dadkuna sunay sunay moodeenba marka sidanay moodeenba inay sii saxdati ilaan haddaad qalad ka soo gaadho dadka oo dadkaoo qalad ka wada samayn aad aragto sunnihibu qofku moodaya isagu saas markaanu leeyahy sidaa idink ma samaysaan ana salaaddii nebiga ka gaabin maayo bu weli ba waan ku dadaalaya sideedii inanu tukiyo anasna intaasoo sanadood buu nabiga la tukanaya alayh isalaatu wasalaam oo uu la joogay rasuulka oo sunno faralba gurigiisana uu joogay rasuulka alay sla sla ad garanaysa taasi waxayna tusaysaa samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu xamda kaiira طayiba mubaarakan fiih mil asamaawaati wa mil alardi ilى aakhirihi inuu qofku muddo iska yar taagnaado si fiican ya xataa tarjica kula faqaarin ilى makani inii anigu la aalu ka gaabin maayo usalli bikum inaan tukiyo la uqasir waan ku dadaalaya inaan tukiyo kamaa kaana sidii uu ahaa rasuulu llahi sala allahu alay slam yusalli bina midna tukiya qaala haabit wuxuu ihi albunaaniyu fakana anas wuxuu ahaa yasnacu mid sameeya shayan shay laa araakum anid arkin intaasan cun idinku inaad sameynaysaan sunna uu samayn jiray baad ka tegeysa kaana waxa idaa rafaca rasahu markuu madiisa ka soo qaado min arrukuuci intasaba qaa'iman mid taagni ku joogsada ku dhamaystirma xataa yaquula ilaa usiraad alqaa'ilu ka is odhanaya qadnasiya ay qadnasiya sujuud sujuudi wuu ilaabeyba wa idaa rafaca rasahu min asajdatina markuu sujuudda ka soo qaadana makaha wuu nagaanaya mudduu fadhigaa ku nagaanaya salsa bayna sajdatayn xata yaquul qaail islaado qad nasiya u ilaabay an anas bn maliki qaala wuxu uhi ma salaytu ma salaytu kumaan daba tukan khalfa imaami imaan gadaashi qatun weligii akhafa salaatan ka salaad fudud walaa atama salaatan kana salaad dhamaystiran min الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nebi maxamed aleyه الsalaatu wasalaam mid salaadiisu ka fudud tahay oo haddana salaadiisu ka dhamaystiran tahay markaa nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam dee ilaahay baa waafajiyey xaqii o qalbigiisa ku ridayo dadkiina wuu ilaalinayey salaadiina wuu ilaalinayey markaa salaada fudud iyo salaadda dhamayska taraniba waa tii nebiga aleyh isalaatu wasalaam halkan maxaa laga qaadanaya sida aynu sheegaynay qof baa laga yaabaa inuu marka hore qiraaada dheereeyo dheereeyo dheereeyo dheereeyo dabeetana dana rukuucdii sujuuddii uu dedejiyo waa salaad dhinacna ka dheer dhinacna ka khafiifo dhamaystirnay laakiin salaada isku miisaaba rukuucdii iyo sujuuddii kasoo toosidii fadhigii saa iskugu dheeli tira anas bin malik ba haddana mar labaad inoo sheegaya maa sallaytu kuma tukan kuma daba tukan anas markaa iyagu sii noolaa intii nabigu kadibs ka dambeysay lixdan sano amba toddobaatan sano u kaleu dib usii noolaa oo uu saxaabadii la soo tukaday khulafadii afar tahay oo uu taabiciintii iyo culimadii kalena tukaday nebi maxamedna markaa la soo tukaday markaa cidda ugu salaadiisu sa ahayd nebi maxamed u bahawi alayh isalatu wasalaam ma salaytkum dadkudun khalfa imaamima gadaashii qadun weligay akhafa salaatan ka salaad fudud maaha salaad degdeg ku jira waa salaad dheeli tirane walaa atama haddana ka dhamaystina salaatan min anabiyi sala allahu alay slam wa can abi qilaabata cabdillahi bni zayd aljarmiyi albasriy waa taabiciye eh, qaale wuxuu uhi jaa-anaa waxaa noo yimid malik bin alxuwayri radia allahu canhu waa saxaabiye eh, fii masjidina hada masaajidka yaganuu noogu yimid waxay leeyihin culimadu waa masaajid basre ku yaala masjidun fii basra basrin ciraaq bay ku taala waa magaalooyinkii basre iyo kuufa uu aasaasay cumar bin khadaab radi allahu canhu faqala wuxu uhi innii anigu la usallii bikum waan idin tukinayaa haddaan ahay malik bin xuwayris wamaa uriidu asala salaadna ma doonayo bimacnaa salaad farala waktigeedii ma taagna salaad gaaran u qastidaana ma jiro laakiin ujeedadeedu waa salaad tacliima ah, oo waa inaan idin baraan doonaya oo aad ficil ahaan iga barataan maadaama aanaan aan saxaabi ahay nebi isla markaana waa saxaabiga warinaya salluu kamaa ra-aytumuunii usalli usallii waan tukanayaa kayfa sidii aw usallii bikum waan idiin tukinaya bay ka dhigan tahay amba waan u tukanaya anigu kayfa sidii ra-aytu aan arkay rasuul اllahi salى اlahu alay sl rsulka alla yusalli u tukanaya faqultu liabi qilaaba haddaba sidii uu u tukaday noomuu sheegine laakiin waa la sii faahfaahiyo maxaa ka mid ah waxyaalu sameeyu la dheeraa dadkii kale faqultu waxaan ku ihi abi qilaaba abi qilaaba waxaan ku idhi kayfa kaana yusalii oo seebuu tukan jiray malik bin cuways faqaala wuxu uhi mila salaati shaykhina haada mila salaati sida salaada shaykhina sheekheenan haadaa kana sheekheenan salaadiiso kaluna tukan jiray buuhi wa kaana wuxuu ahaa sheekhoodan yejlisu mid fadhiista idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa ka soo qaado mina sujuudi an yanhada an yaquuma intaanu kicin araada wuxuu la jeedaa bishaykhihim shaykhooda wuxuu la jeedaa abaa burayd camr binu salma aljarmiyi wa yuqaalu abu yaziidna waa la dhaha abu burayd aw abu burayd wa yuqaalu abu yaziid marka camr binu salma aljarmi waa saxaabi radia allahu canhu saxaabigan cabr bin slm markaa isagoo da-ahoo nin weyna mudda taabiciintii soo gaadhay oy tukanayay malik bin xuwareysna waxa laga yaaba xaaladan inu dhintay markaas sideebuu idiin tukin jira lagu yh abuqilaabo sida shaykheennan iminkayna tukiyaa shaykhu sini iyo shaykhu lcilmi labadiba uu noqonaya markaa haddaba wixii uu la dheeraa malik bin xuwareys iyo camar bin salama ee ay markaa dadku aan is muxuu ahaa waxa weeyaan ay ka sheegeen alayh isalaatu wasalaam wa kaana yajlisu idaa rafaca ra'sahu min asujuudi qabla an yanhada waa jalsat listiraaxa waa jalsa alistiraaxa wa fadhiga la hahdo fadhiga raaxaysiga oo goorma la sameeya marka ragcada koowaad la dhameeyo ee kor loo kacayo intaanu qofkiisaaan u dhama u istaagin inuu yaro fadhiisto fadhigii sujuudda loo marka laga soo tooso oo kale haddana halkaa uu ka sii kaco ragcadda afraad marka loo kacayana sidaas oo kale markaa jalsada jalsat listiraaxa ayaa uu ka warramaya waxaa kaloo soo aroortay sida bukhaariga u ka sugan sida xadiiska saxixa kusugan marjeeda malik bin xuwayris radi allahu canhu inuu sheegay nebiga ficilkiisiba alayh isalaatu wasalaam inuu yihi rasuulku alay slat slam wuxuu ahaa mid fadhiistay intaanu markuu sujuudda soo tooso intaanu kicin ayuu fadhiisan jiray buui oo ficil ahaan baabuu sheegay ficilkii nabigu ka warramay alayh salatu salaam markaa jalsat listiraaxa horeynu uga soo warranay xukunkeedu muxuu noqonayaa aye waan mala socotaan ya xiisadii u dambeysana maaho caloosheedi lamay hadline afka suuqa markayn ku hadalno caloosha mayd la hadasha soo maydin soo shaahin haye haddaba maa miyaad seexateen misaanaa mooday haye ya waa sunna la yidhi sunna inay tahay markaa culimo badan ba shegey lakin de oo markaa nabigii baa laga haya alay slat slam lakin culimo badan intooda badan waxay idhahdeen hadduu qofku u baahan yahayna waa sunni haddaan ubaahnayna sunama sababta u diideen culimada kale o dhami waxay yidhahdeen intaasoo saxaabiy oo kale dhowr iyo toban saxaabiy oo kale waxay soo wariyeen sifatu salaati nabiyi sala allahu alayh wasalam markaa marnaba kumay soo dirin jalsatu alistiraxa de markaa saxaabadan kale waa laga badayay rasuulku inuu sameeyey shaki kuma jiro maar hadday ka warrameen way uu sameeyey laakiin waxay leeyihiin waa markii rasuulku calayhi الsلaatu asalaam uu weynaaday ee u cuslaaday ayuu ayuu sameeyey marka maalinta hore waxaynu idhi hadduu imaamkaagu sameynaya haddaad imaamku daba tukanaysana samee haddaanu samaynayninna de iska da laakiin haddaad aragto qof sameynaya marka kasoo tooso dib u fadhiisanayo xadiiskan ku dhaqmay oo yihi sunnaha nabigaan dabaqaya anigu ilan asalka waa in nabiga lagu dayday alayه salaatu wasalaam fariid weeye kaasi ninkaasi e waa fariid an abi mala fariidnimada wax kalo maynu naqana an abi maslamata xadiiska hore jaana waxa nabi malik bn xuwaris fii masjidina hada masaajidkeen noogu yimi fii basra weyaan ayaa la ihi faqala wuxu uhi ini anigu law usali binku waan tukanaya wama uriidu maduni adigoon salaad ujeedin markaad aragto caruur yaryar iyo dad kaloo salaadii u baahan inaad tiraahdo ama markaad matala caruurta yahado kale dadka wax udhigayso inaad tiraahdo bal kaale waynu dabaqaynaaba salaadii oo ficil ahaan loo dabaqo nabiguna wuu samayn jire ala usalli waan idin tukinayaa kayfa sidii ara arkay rasuul allahi sala allahu alay wasalam yusalli waxaa kaloo halkaa laga qaadanayaa dadka marka wax loo sheegayo inay ka dalbadaan ay ku weydiiyaan iyo ficilkooda ka aragta labadaba waa lagu dhaqmaya iyagoon iyagu kaaba dalban haddaad aragto dadki inay u baahan yihiin dadka u sheeg uga faaidee waana sababta culimadu kitaab markay qorayaan waxay odhan jireen amba waa laga codsaday inta badan waat qof aanan ka maarmin baa iga codsaday odhanaysa yaad arkeysa oo ah su culays igu tahay ambaba dadka ficilkoodu ka arkay xaaladooda baahida loo qabo faqultu waxaan ku ii abi qilaaba kayfa keena yusali seebuha mid tukan faqal wuxu uhi mila salaati shaykhina hada sheykheenun o kale wa kaana wuxuu yajisu sheekhaasi mid fadhiisay idaa rafaca markuu soo kasoo qaado rafaca ra'sahu min asujuud markuu madaxiisa sujuudda kasoo qaado qabla an yanhada ay nahda qaama annahda atatawur nahda iminka eryaadka loo isticmaalo waa horumarka o kale araada bishayk muxja aba yaziid camr bn slm aljarmi waa qabiilkiisii abu yaziid an abi maslamata saciid bn yaziid qaale wuxu uhi sa'altu waan weydiiyey anas ibn malik akaana nabiyu salى اlahu alay sl nbigu maha yusali mid ku tukada fiina caleyhi labadiisa kabood qaala wuxu uhi ha uu ku tukan jiray kabaha in lagu tukadaana asalaatu fi nnicaal sunatun min sunan sunati nabiyi sala allahu alay wasalam kaana yusalii fin alayhi wa kaana yatruku fin kaana yusalii fin alayhi wa kaana yusalii xaafiyan isagoo cagaagana rasuulku waa tukan jiray isagoo kaba xidhana wuu tukan jiray sida sheekh albani ku sheegay kitaabka sifat salaadkana raximah llah wuxuu leeyahy arrintaa la yskuma kalifayo qofku inuu iska bixiyo na isku kalifi maayo inuu xidho hadaanu xidhnayna isku kalifi maayo intaba waa isku mid cagaagna rasuulku wuu ku tukaday kabana wuu ku tukaday intaba markaa waa sax haddaad kabaa ku tukanaysana waa sax haddaad iska bixinaysana haddaad marka hore kaba xidhneed waxba haasoo odhan kabaan xidhanaya wahaakada saas laakiin waa goorma dee waa marka dadka aan gogashan aanu lahayn masaajka amaba dadka gogashan ku tukanaya laftigooda isku waafaqeen war kabaha intaad soo maydhaan oo soo masaxdaan xagga hoose aynu ku tukano amba aanay wax dhiiba u arkaynin amaba de meesha ay banaan tahay boord ay tahay de imika haddaad kabaa la soo gasho ka waran ya xaggii loo badnaa in loogu dira ma laga <laughs> an anas bn malik can nabiyi salى اllahu alayه waslm qaala wuxuu yihi ictadiluu fi sujuudi waroy sujuuda dheeli tira walaa yabsud yuu fidinin axadukum midkiin diraacayhi dhudhumadiisa gacmihiisa inbisaad alkalbi ay kan alkalbi sida aygu fidiyo oo kale oo xadiisku wuxuu tilmaamayaa in labadaas suxul laga qaado dhulka oo aan sidaa loo goglin ee kor loo qaado markaa kor loo qaadayana waxay kaysanaysaa qofkana jirkiisa inu kala baxo waa ka rasuulku diiday marka in sidaa markaa loo goglo oo de qalad bay taasi noqonaysa anas ibn malik markaas sifatu salaati nabi imika isagaa u badan cidda soo warinaysa taabiciintina isagay aad wax uga soo qaateen sababta miyaad garanaysaan haye haye haye ya nebigu khaadimu ahaa alayh isalatu salaam taasi waa mid haye cumrigiisaa dheeraaday oo dee raggan taabiciintii way u baahdeen ma fahamta hadda beriga hore waa laga aba intii hore o dhan saxaabadii ka waaweyneed inay joogeen laakiin markan isagii baa dadkii caalimkoodii iyo kii wax la weydiinaya kii u weynaa nebiga lagasoo ka soo gaadhay noqday waa dadkii ugu dhimashada dambeeyey hal saxaabi baaba la sheegay inuu ka dambeeyey xagga dhimashada anas bin malik waa sababti markaa salafku u odhan jireen in takunu siqaara qawmin casa an takunu kibara qawmin intaad yartee wax iska bara waayo haysarar nimka adiga wax kaa dhegeysanaya intaasoo sheekh baa joogay intaasoo caalim baa joogay adiga miyaa ku baahan horta waa lagu baahanya ko laakiin ogow haddaan maanta lagu baahnayn maalin baa maalin baa lagu baahan doonaa dee maalinta haddaad odhan markaa aad tidhaahdo ani adaan wallahi berigii dawladda dhexdaan kaga hadhay amba halkaasaan kaga hadhay dee way iska badan yihin dadku markay wax bilaabaan marka hore xiisaha iyo iyo ninka sabraa way kala duwanyihin way kala duwan soo ma imise qof baa soo xiisooda ya way iska badanyihin waa kuwii culimadu odhan jireen kitaabka inta soo salaantaa way fara badantay bay dhah cidda assalaamu calaykum ku tirahda lakin cidda u ka qaadaa way iska yar tahay oo macnaheed waa maxay cidda dhamaystira taa way iska koobantay hadday dadku markay shuruurugtaa iskugu wada imanayaan ay waxbaranayaanna dee dadku wada caalim bay noqon lahayn markaa sabir badan buu dee u baahan yahay laakiin sabirkaa yowm min alayaam baad u caayi doontaa haddaad adduunyadan u caayi weydo dee aakhiraba waad u caayi doontaa salligaa nabiga caleyh isalaatu wasalaam miyaad ku khasaaraysaa maalin aad ku salleeyso dee faa'iidada haddii halkaa lainoogu soo qorayo maynaan waynu yaabi lahay toban baa nabigu ilahay kuku salliyaasoo nabigu ma odhan aleyh isalaatu wasalaam dadka ugu salliga bad waxay waa dadka ahluxadiiska imikana waxay ka odhanayaan mawliidkii nebiga iyo salligii nebiga salligan sanadkii mar la xasuusanaya waa maxay salligan sanadkii mar hurdada laga soo toosayey ee uuna haddana la iska ilaabayo intaa nebiga la caaye la aflagaadeynay ka damqan maayaan bale kuwii nebiga aflagaadeynay iyagoo kol hadlay arki mayside qoladii ku tiri waar mawliidka nebigu muu samayna sida kale nebiga ugu saliya alayh isalaatu wasalaam ayay dagaal kusoo qaadayaan xagga afka ah caynkan iyo tan kale iyo tan kale iyo tan kale mashyu xaafiyan fi laswaaq xilligan inaad lugeyso adigoo cagaagan horta nebi maxamed bay ka sugantay aleyh isalaatu wasalaam inay sunnaha ka mid tahay marmarka qaarkood inaad cagaag ku socoto lakiin mushkilad baan idiin sheegaya jirta dadka haysata dadku diinta afka ha ka sheegtana waanu jecelnahaye haddaad xadiis kasta loo sheego aad waxaa laga yaba inu iska ilaabo markaa loo sheegay aanu dadkana usii sheegin laakiin hadduu dhakhtarku ku idhaahdo caafimaad baa ku jira cagaagoo lagu socdo ya way iswada gaadhsiinayeen imikana saasay qaar dhakhaatiiri waxay ihahdeen cagaaga in lagu socdaa faa'ido ayagu leeday xagga maskaxda iyo waxaa way sheegeenoo quruurxa aya waxaa ku gudmudaya iyo xididada iyo waxaasi wanagsanta ma ka maqasheen meelaha ayago ka sheegaya ha dabeetna dadkii kaga sheekeynay meelahaasu mararka xadiiska nabiga caleyh salaatu wasalaam ee loo sheegay marar badanna ya ambaba dee dadku laftigooda aanay faafine dadka u sheegeen waxaa lagu yihi nabigu garhku la baxay alayh salatu slam gar weyn bulaha lahaa dheg umay dhigin waxa lagu yihi ka kubadda hebel hebel la hahdo ama filimaanta jira ayaa garh la baxay waa wada garh bay wadaleyihinba garh laakiin intuu xaggaana ka saaray garhkiina la baxay waxaa lagu yihi nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi ka sarraysiiya lugaha haddana waxaad arkeysaa way ka waa way dhegeysan waayeen iyagoo dabeetana intay surwaalkii dhuubeen dhuubeen soo laalaabay waa oo kabahana bilaash ka dhigay waayo mid baa waxsan sameeya caafimaadkana dadku waa cajiibo haddii lagu dhahdo waar bidixda haddaad ku cuntaan kansar baad ka qaadaysaan qofna ku cuni maayo bidixda soo ma arkaysa hadda bale wuxuu odhanaya haddaad aragto midkaa markaa ku cunaya waar ya waar ya waar ya waar caafimaadkaaga u taliya waar ma waxad donaysaan ad dhimaato wala sooda laakiin nabiga yidhi alay sla slam war ku cun waar waa ilaahay waa abuuree sheekhow tanba ilaahay waa abuuree maxaad ka sheekeynaysaa buu ku odhanaya war nabadaho markaa hawshaas way iska badan tahay sunnaha haddaba markaa inaad socoto dee suuqa adigoo cagaagan mar hadday sunnihii nabiga tahay alayh isalaatu wasalaam walow dadkuba ha kula yaabaane ya dhib ma laha bay aragtidaas laakiin maxaa kasii horeeya in dee dadka loo sii sheegan o kasii horeysa laakiin sheegidda laftigeeda waxaa kamid a ficliyan de ya ficliyan inaad ila kule waxay ku odhanaya ninkii hebel uu yaraa <laughs> soo ma waxay ku odhanaya lakin dadka de adin ka maaa kaa galay